dheera bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal baa meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye gudahan barnaamijka galab wanaagsan waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe sidoo kale kaftankii sheekada kama marna barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya galabta cabdulaahi bootaan iyo aniwa faraax made soo dhawaada saaxiibayaal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 barnaamijyadeena kale haddaa xasuusatid barnaamijkii hore yaa waxaa igu tira maogtahay weli inaan jaamanaadta ahay ah. cadaynaamaskaxdeeda shaqeynaysa maaragta xogay dadka oo maaragtay waayeelka ah mhm. waxaa laga yaabaa ragoo kale mhm. in inta gabar yar tiraahdo adeer ay dhahaanana dhihin abowna dhete wilyaro jaawana taanahay sidoo kalena laga yaaba inaad idinkuna maama diidaan <laughs> hadda eeda habar yar iyo mhm. ayay xataa iska caadilaakiin xilli hore waa la diidi jirayadeer hadaa tiraha ama eeda ama habar mm, tiraha mm. waxaa laga yaaba si kale in lagugu jawaaboyani waxay u arkeen ah, laakiin haddana de ayagoo ahayd diida waaga waxaa mataqaanaa mm. yani qofku heerkaas markuu gaaro waxay ka dhigan tahay inuu xadkii shukaansiga ka gudbay macna marka xayndaabka haga saarin waa ku jiraay anaa ku shukaansan kara marka <laughs> adeer itiraa ama baabaa itiraaduuda iga xirin aan weli waa shaqaysan karamarka <laughs> adinka iska dhib badantii cunaqabatayn socotaatiin mugta mhm. waxaa laga yaabaa xitaa idinkoo daacad hadalka inaa ku tuurtiin adeer aa dhahdiin mm. idinkoo fiirinay <laughs> ragga marwliwaa maxaa diidaya anaga inaan dhahaan habareer iyoabaayada noo soo horeys <laughs> maya qalbiyada dadka ilaalinadantiinkujiaakaas danoogu jirin isleenahay qofkaan niidaha loo dhiso mhm adkor waxaa la mataqaana gabdhaha inta badan mhm. markay baxaan hadma ma aqaa inay jirta in kale laakiin waayigii hore mhm. sheeko waxay ahaan jirtay laga sheekeeyo oo maad ah, ah. laakiin maad kastoo imaato dadku waxbay ku keenaan iskama keenaan marka xilligaas waxaa laga yaabaa inay jiri jirta maadaas waxaa la dhahaa gabadho hadday inta baxdo mhm. oo labisato magaalka aado ee aan lasoo foodaynin ayadoo keligeeda oon adano la hadlin soo laabato waxay dhihi jirta ka khaldanaan <laughs> <laughs> Oh, isla yaabi jirtelaakiin eh, yarta hay ankusii um, raaca alaabkula um, qaadaa haa waa shidan tahay hadii la dhaho halahaas yarka ah waxaa la dhahay waxbay arki jirtay laakiin inaad foodo ka fogaataan darteed hadda xijaab weyn xirataha <laughs> wiilashu way dhib badan yihiin gabar kaligeed hadday soo martay meesha siti waa inay mm. wax uun dhahaan hade gabdhaha xilligii hore qaacidada mm. haysan waxay tahay xilligii hore waxaa la gabadha hadday jidka soo marto ooba ay soo bixiso in lala hadlayad xoogaa hadda sidii hadda weli wadnaa anaga <laughs> waa mid aan yaabo waay ama ha ama ha wiilka mm-hmm. gabarhba hadday meesha soo marta ama gabdhaha soo maraan uh-huh. waa in la foolkeenaya mataqaanaa mid kana jirto maadaama qoftan inay hadasho aysan rabin oo hadalka aysan furi doonin lagana sugaynin baa ina inta kusoo leexato ebo iyo waranku tiraado ama seeta ay kudhaa aan laga sugaynin in la foodeeyo oo hadalka halkaas lagala galo si kale ma la dee ah, ah, ah, fursadaan ku raadineyna <laughs> <laughs> waa tahay barnaamijka mhm. ma adaa furi mas adanaa adigan kuu daynaya bal noo soo qabo daafurka waa tahay waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku luuqayso raxmo xasan heestan waxaa la yiraahdaa baabuurkii nacabka wade cabdiraxmaan xasan badda xasidkii laqdo hadda isku beegan tahay oo hade wixii oo dhan waa laga soo dhammaadayarimaha nacabka ku saabsan markii heystaan soo baxday dadkii ugu badnaa ee reactionka ka sameeyey ama iska dooa <laughs> dumar ay ahaayeen kuma <laughs> <laughs> jirin maadaama meesha uu nacab soo galay dumarka iyo hadda nacabkuna mar walba dagaal ku jiraan haa oo aan aysan kala harinin markaa nacabkii la yeelay mm. hadaa guushacabka darag hataa wuu ku jiri karaa mogtahalabada <laughs> qof waxaa laga yaaba inuu isku diro uu kala geeyaa laga yaabaa eh, laakiin inta badan dadka nacabka la diriro mhm. oo calojabiska inta badan isticmaalo mhm. dumarka waa sama ah. waa la wadayahay laakiin mar walba cadow haduu ama yaa nacab uu jiro maaragtay mhm. naftaadu wax ka sokeey halkaas ma dhaafsiisma laakiin dadku waxay fiiriyaan dadka banaanka hadallada ka yiraahdaan laakiin qof kastaba mm-hmm. nafsadiisa wax uga sokeeya malahawayahay heestaas daafure barnaamijka u ahayd yaa ku luuqeynayay waa tahay haddee kaalmaha sugaantana aadeyna haddaad noo soo qabatay heesii dambe heesii horaan u laabanaynaa dhowr iyo toban sano aan xusuusteena dib u celinayna waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan kinsi xaaji aadan iyo siciid mirax xaydar dhabta miyaan ku saaraa

dhangad baan ka fududahay dhabarkahorta midaan jirto waagii hore <laughs> hada in oo qaado ama lays xambaaro mhm. weliba bulshada dhexdeeda mhm. caadiya noqotee mhm. mahablihiyaa fududaaday ila waaga hore waxaas ma jirin eh, islaanta iyo odag waa isgaar mari jireen Eh, hadda waxaa keena mataqaanaa in mm. isqaado oo dadku yan hortooda xitaa dadka lamaanuhu ay dadka hortooda ku kulmaan oo ay mm. dadku meesha soo istaagaan mm-hmm. horta wacyi wuu isbedelay saas ilama aha <laughs> saas ilama ahan waxay ila tahay in eh, daawashada eh, shaashaduhu ay nagu bateen oo ah, gabdhihiina musalsalaad soo daawadeen anaguna filimaan soo daawanay kadibna hadee wacyigiina uu isbedelay mm-hmm. waxoogaa reemagaalnimadii ay nala sii dheeraatay mm-hmm. eh, taasaa keenaysa isleeyahay waagii hore haddee reerka labada qofuu ka kooban yahay dadka dhexdooda inay wax isku dhexdhahaan xitaa mm-hmm. xoogaa waa laga wareegsan jiray wakhtiga mm. isbedelay dadkuna way isbedelanayana waa tahay botaanow dhankii kaalimaha sugaanta kusii soconaynaaye waxaa noo soo qabanaya heesay ay ku wada luuqeeyaan khadra daahir iyo sidoo kale rooraaya heestani waxaa la yidhaahdaa kaale kaale fiican anigiyow ayaamahan anigiyow haweenkaba arxanama dhex weligooda baalmali agna kama sigaayey haddaa doonto lolo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmali agna kama sigaayey haddaa doonto lolo waxba ima idil gaabikarsayni waan arki doonaa ilmaday igata igata kaale kuma odhan ilbaxuna maa sidan magna lama tubi anigu anigu adigoon ku necbi kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama tuubi anigu anigu

jacaylka

أحب إليه مني أبا أبا أبا تجعينكو melahada oyoye ilmadaygaga igada ilmadaygaga kaalay kuma xunamaasidan agna lama tuubi anigu anigu adigaan ku necali kaalay kuma odhan ilba xunamaasidan agna lama tuubi anigu ku waa tahay ma og tahay indhaha iyo uurkuba daraada inay ku ilmeeyaan markaasaad leedahay ka waran <laughs> aragaa iga qani daxeer naga dhexeey maahani orod orod orod aragaaga iga qari daxeer naga dhexeey hadda waxaa laga yaabaa hadda ka sidaan kale dhowr jeer mar sidaan kale heese keenay mm-hmm. yacnii aan noo soo qabanay barnaamijkan guda jirnay mm-hmm. waxaad tiri waxaa laga yaabaa dhibka inna looga horeeyey hadee tiyaa socota jawaabtii shalay ah, hadda bixina waxaa laga yaaba inaad idinku nagala <laughs> horeysay khadra daahir iyo waxaa ku luqeynayay rooraaye barnaamijkeena galab wanaagsan qayb ka ahayd waa tahay haddee barnaamijka waxaan dhir markii hore oo aan daahfuraynay mhm. waxaad ku dhegaysataan kaalimaha sugaaneed kuwii hore kuwii dhexe mugta iyo kuwii dambe mhm. haddaan ka nimaano heesihii hore markaan heesihii dambe mid ka mid ah waxaan soo qabanayaa heesaha mid ka mid a ah heesaha uu ku luuqay xiriir axmed oo la yidhaahdo ishirkaad ka soo jeedo waa la ixtiraama odaxa nuura dhalashanayndheer garaadsabiyo abuga soo jeeda amaleeyeelkii gobe adiga weyaane amaleeyeelkii gobe adiga weyaane jiro axadaadii ku gaara hoygii aqoonyahankiyo qardhiyo garawiyo soomaalidu halkay ku aflaxdee aadka ugu faanto isirkaad ka soo jeedda waa la ixtiraamaaye amal sharafey hilyaay ah, waa la ixtiraama kordhiyo garawyo soomaalidu halkay ku aflaxi aadka ugu faanto isirkaad ka soo jeedda waa la ixtiraamaye amal sharafey diilyaay ah, waa la ixtiraamaa amal sharafey diilyaay ah, waa la ixtiraamaa xariir axmed isirkaad kasoo jeeda waa la ixtiraamaa mhm. soomaalida horta waa laisku hestaalile asal ahaan mise kasoo jeedo macrabba ah, ma afrikaanba anaga afrikaanada ku jirta afrikaan ah, ada carabaa tahay ma annaga carabta waxyaabaha a wadaagno diinta ka mid ah <laughs> <laughs> laakiin kalarkama wadaagno inkastoo laakiin cajiib waxaa ah ayagana waa leeyihiin madow anagana waa leenahay waxyaabo taas ka cajiibsana jirta waxaa jira wadamo badan oo afrikaan ah mhm. oon hal qof oo madow laga helinin wada cadaan ah eh. dadkaasaa dhihi kara marka anaga carabaan anaga mhm. annaga eh, xoogaa kaalinta annaga kaalinta tobnaad meelahaasaan gelaynaa markay imaato carab inaan noqono wadamo badanaa jiro hada ajib oo kale ajib eh, taa'iraada masar sidoo kale eh, aljeria wadamo badan waxaa jira dadkoodu ay aad yani cadaankoodu zaa'id uu yahay haddana afrika ah marka haddiiba dadkaas afrikaan inay yihiin ay aqbaleen annaguna aan aqbalno <laughs> waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan botan waxaan kusii siqaynaa qeybihiisii ugu dambeeyey mhm. bal maxaagunaanidka ayaan kusii siqaynay waxaan soo qabanayaa markaan heys ay ku wada luuqeeyaan daa-uud cali iyo maandeeq heystan waxaa la yihahdaa sidii webi durdurayo

xikmadaad u nooshe naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalo aynu jooge daalo aynu jooge dheeraada indhihiidaalhe naftaa ku diyaare dadka taan ka doortay cawaan cawaan cawaan dibibgelaya ku doonayaayo anigana daraada indhihiidaalhe naftaa ku diyaare dadka daanka doortaay cawaan cawaan cawaan daragayna quiero. kadooga farxad iyo damaasha dadku uu u sarakacay kolka loo dabaaldego calanka dooga farxad iyo damaasha dadku uu u sarakacay balka loo dabaaldego naada indhiigaalin naftaa ku diyaare dadka taan ka doortay cawaan digagelayna ku alleyle ee waan ku doonayaayo anigana daraada indhihii idaaleen hadda saas qofkuu doondoonayo ku raadinayo haska daalana gabagabada barnaamijkeena galab wanaagsan ee isla soo gaarna barnaamijka intuu socona la socodsiinaya bootaani ifraax mahad mhm. celinanaa saaxiibada na dhegeysanayay gabagabada heeska waxaa noo soo qabanaya hees ku luuqayso seynab cige heeskan waxaa la yidhaahdaa haddaad ruux isbarataan uu beledfogka ha tago mhm. waa tahay waayahay guud ahaan heestaas ayaa ugu dambeysay saaxiibyaal barnaamijka galab wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaa ku kulmi doono nabadgelyo